بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله باب النداء ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا وانصب ونون إذ تنادي النكرة كقولهم يا ناهي من دع الشرى وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه تقول يا سعد أيا سعيد ومثله يا أيها العميد وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلام وجوزوا فتحات هذه الياء والوقف بعد فاتحها بالهاء والهاء في الوقف على غلامية كالهاء في الوقف على سلطانية وقال قوم فيه يا غلاما كما تلو يا حسرة علاما وحذف يا يجوز في النداء كقولهم ربي استجب دعائي وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتانع يا هذا waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii malxatulicraabka waxaynu soo gaadhnay nidihii baabu nidaai ay haadaakani baabu nidaai nidaha baabkiisii weeyi annidaa min xaysu luga waa asawtu sawtka weeyi annidaa waana la damiyaa awalkiisa waana la kasriyaa waana masderka naadaa yunaadii nidaa'an wa munaadaatan waa idaa sawata marka uu sawdayo weeyi isilaaxan nidaha waxaa la idhaahdaa adducaau bixuruufin maksuusa in cid loo baaqo oo loo yeedho xuruuf gaarana loogu yeedho almunaadaa bifatxi daal almunaadaa waa ismi mafcuul oo laga keenay naadaa waana almatluubu iqbaaluhu bixarfin min xuruufi nidaa'i athamaaniya waa ka la dalbaayo soo qaabilitaankiisa laguna dalbaayo xaraf ka mida xuruufta nidaha ee sideeda a ah. matluubkaasi waxaa loo jeedaa waxaa la rabaa yani waxa weeyaan tawajuhiisa de inuu soo jeedsado oo uu ku yeelo madluubka inuu ku yeelo oo uu ku aqbalo markaad u dhawaaqdid xaqiiq ahaan buu ku aqbalayaa wa in kaana min alcuqalaa ama wuxuu noqonayaa xukun ahaan la dejiyey manzilat alcuqalaa sida weeyaa samaau aqlici oo kale xuruuftaasi waa sideed xaraf weeyaan alhamzatu hamzada waa a azaydu azaydu adigoo idhaa waxaana loogu dhawaaqaa munaadaha qariibkaa loogu dhawaaqa ka dhow ka labaad waa ay ay oo la qasriyo o aan la dheeraynin oo lana reebo ay zaydu ay zaydu iyadana waxaa loogu dhawaaqaa qariibka ta saddexaad waa ya ya ya waana umulbaab nido kasta iyadu way gashaa ama baciid ha ahaado ama qariib ha ahaado waxaa kale u caynowdaa ismullah marka loo nidaynayo iyadaa iyadaa la adeegsadaa istiqaasadana iyada ayaa la adeegsadaa markaa baciidna iyada way ku dhacdaa qariibna way ku dhacdaa afraad ayaa ayaa ayaa zaydu zaydow baciid kolku kaa fogaya munaadiyaad u dhawaaqaysid ayaad ayaa odhanaysa ayaa zaydu tashanaad hayaa hayaa hayaa zaydu waad oo haadadaasi hamza laga soo bedelay qaarkoodna waxay me waaba asalba saasay saasay ku dhalatay hayaa ta ay iyadoo lamado lana reebo zayd waxay la maanaa tahay ya zayd baciidkaa loo adeegsadaa ta sideedaad ta toddobaad a a abayaad kolka hore soo maa a waa la madaya baciidkaa loo adeegsada ta u toddobaysaa ta sideedaad waa wa wa waxay gaar ku tahay nudbada waynu arki doonaa insha allah nudbada gaar ku tahay ya waa arasah baad iska odhanasa allamada hay wa markaa sideedda xaraf weeyaan xuruufta xuruufnidaha la dhahdaa sideeddaa weeyi markaa laba waxaa loo adeegsadaa qariibka waa a iyo a yaana waxaa loo adeegsadaa labadaba way ku dhacdaa iyado qariibka iyo baciidka waana waa limidba inta kala so hadhayna baciidkii weeyi almunaadi ka waran munaadaa waynu baranay wa huwa lmadluubu iqbaaluhu bixarf min xuruuf min xuruufi nidaai athamaaniya soo ma munaadihi ka waran bikasri daal waa ismi faacil huwa aalib liqbaal adigaagan dhawaaqay weyaan adigaagan rabeele ayaa zaydu maxaa lagu odhanaya munaadi ah, yeedha maanad ahayn ka iqbaalka rabaayo adiga weyi sheekh adiga weeyaan haddaba u fiirsada culimay munaadahani wuxuu ka mid yahay aqsaamta mafcuulu bihiga ee faacilkiisa caamilkiisa loo goynayo waajibnimo loo goynaayo oo caamilkiisaasi wuxuu noqon karaa adcuu wuxuu noqon karaa adlubu wuxuu noqon karaa unaadii maxaa loo goynayaa waa su-aal lagu weydiin karo waxaa loo goynayaa liniyaabati axrufi nidaai canhu xarufinidaha ayaa naaib ka noqonaya sida awadeed baa loo gooyey maxay waajib unoqotay liannahum laa yajmacuuna bayna alciwad walmucawad canhu kii bedelka ah iyo ki waxa weeya naaibka laga ahaa naaibkii iyo munaab canhugii dee lama kulmiyo meel laguma wada sheego sida aawadeed baa ayay u sheegi waayeen haddaba munaaduhu markaynu eegno biictibaari afraadihi afraaddiisa markaynu eegno waa shan qaybood afraaddiisa markaynu eegno imsuu qaybsam waa intaa junub an kuso marnoon dee shan mufrad calama nakiro maqsuuda nakiro hayru maqsuuda mudaaf iyo wa shibhuhu shibhulmudaaf oo ah mushaabihulmudaafi waa bictibaari afraadihi bictibaari xukmihii ka waran xukunkiisa markaynu eegno bictibaari xukmi markaynu eegno labuu noqoni de labuu noqoni labadaasi waa maxay labadaasi waxay noqoni nasbo iyo damo oo bina damo labaa yeelan doona nakirada maqsuudada iyo mufradka calamka fa ama nakiratu maqsudatu fa ama almufrad alcalamu wanakiratu lmaqsuudatu fa yubnayaani calaa maa yurfacaani bihi law kaana mucrabayn soo saa soo mari jirin saddexda kala soo dhanta xukunka nasbaha ku dhawoobi biictibaari xadihina waa mid keliya isku gee maxaa la odhan waa almadluubu iqbaaluhu biya aw biixdaa akhawaatihaa soo maynaan fahmin waxaad igtuma jira marka biictibaari afraadihi waa shan biictibaari xukmihiina waa laba btibaari xadihina de waa mid keliya mayna basidayn mufradka calamkaaga waran mufradka calamkaa waxaa la dhahdaa maa kaana tacriifuhu saabiqan cala nida tacriifkiisu muxuu ka horreeyey intaan loo nidayn ka horba macrifkii iska aashe ya zaidu bacda nidana tacriifkii saabiq ahaa unbuu ku baaqi yahay ee calamnimo ahaa ayaa la istisxaabaya bacda nidana mufradkana baabkan marka la joogo baabki baabka baabula iyo baabmunaada waa isku mid waa maa laysa mudaafan baan ujeedaa walaa shabiihan bilmudaaf baa la dhahdaa oo waxaan mudaaf ahayn shabiih bilmudaafnaan ahayn nakirada maqsuudadaana waxaa la dhahdaa maa carada tacriifuhaa bacda nida waata tacriifkeeda uu yimiday ee uu soo dariyey nidaha dabadeed oo waxaa loola jeedaa mucayan baa loola jeedaa yaa rajulu kolkaad leedahay nin mucayana oo jamaaco kamida ayaad ula jeedaa waa nakiro maqsuudaa nakirada hayru maqsuudadaana waxaa la dhahdaa waata daatadeeda aan iyada loo jeedin se loo jeedo waaxid kamida iyada afraadeeda eeg iyada daatadeeda looma jeedo lakin maxaa loo jeedaa waaxid iyada afraadeeda kamida ayaa loo jeeda ila haddee daatadeeda loo jeeda nakirada maqsuudiyii bay kaa noqone tusaale markaad leedahay yaa rajula ninow khud biyadii gacantay qabo de nin un baad ula jeedaa muayan lama jeedo nin un baad ula jeedaa mid mucayan lama jeedo ka afraad waa almudaaf waa mudaafka kayrkii loo idaafeeyey idaafadaas idaafa lafdiya ha noqoto ama idaafa macnawiya ha noqoto almushabahu bilmudaafna waa maxay waa ma itasala bihi shay-un min tamaami macnaah ama marfuuc ha noqdo ama majruur ha noqdo ama mansuub ha noqdo yaa taalican jabalan waa mansuub yaa xasanan wejhuna waa marfuuci yaa ra'uufan bilcibaadna waa waa majruurki munayn saddexdaa mid mu noqon jiray mayna basidayn markaa mufradka calamkaa iyo nakirada maqsuudada ah fa yubnayaani calaa maa yurfacaani bihi low kaana mucrabayn marka eeg ismiga mufradka maxaa lagu binayn jiray maxaa maxaa lagu iraabi jiray maxaa lagu rafcin jiray damo damadii baad ku binaynaysaa jamcu tafsiirka maxaa lagu rafcin jiray damo damadii baad ku binaynaysaa jamcu mudakar saalim maxaa lagu maxaa lagu rafcin jiray waa wawdi baad ku binaynaysaa jamcu maanu saalim maxaa lagu rafcin jiray damo damadii ku ya damo soomaya damadii baad ku ayaad ku ayaad ku binaynaysaa taniya taniyada maxaa lagu rafcin jiray aliftigu bane mayna intaas unahayn illa waxay soo gudagelayaan maanta mufrid marka baabkan la jooge waxay noo yimid de nakirada maqsuudiya taasa lamid tahay ya ya rajul nin baad ula jeedaa daatadiisa soo saxiix ma waxay noo yimid saddexda kale nakirada maqsuuda nakirada hayru maqsuudada iyo mudaaf iyo mushabihulmudaaf saddexdaan maxaa la samaynayaa waa ama halaatat lbaaqiyati fa mansuubatun laa hayru ajrumi kuma odhan jirin saa ma odhan intin weeyaan saas ayadana loo nasbinayaa ka soco marka wax intaa kugu laabani sheekhow ma jiro waaya shuruuxdana idinkaa siiraa dhacaan doonade maxaa loo bineeyey mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada waa su-aal lagu weydiin karo maxaa loo bineeyey asalkoogii hore sababkii acraab ahaa waxay shabaheen adcuuka kaafta ku jirta duma garanaysa kaaftaasi shima kutubtaana usoo shina adcuuka kaafta ku jirtaana waa ismi kaaftaasi ismigiina waxay sii shabahday kaafta xarafkay ku jirtaa daaka iyo iyaaka kaaftaas isjibaad ka soco wuxuu yidhi sheekhu wanaadi dhawaaq wanaadi dhawaaq man ay alladii kii u dhawaaq tadcuu aad yeedhaysay ay anta adigu hu manka aad u yeedhaysay biyaa yaa ugu dhawaaq ow naadi bi ayaa ama ayaa ugu dhawaaq ow naadi bihamzatin amze hamze ugu dhawaaq ow naadi bi ay ama ay ugu dhawaaq wain shita haddii aad doontidna qulta waxaabad odhan hayaa baad odhan wansib nasbiyay almunaadaa munaadaha nasbi oo wanawin tanwiini ay almunaadaa munaadaha id wakti nasbi oo tanwiini tunaadii aad u dhawaaqi annakirata nakirada aad u dhawaaqi nakirada hayrilmaqsuudati aan loo jeedina aan loo qastin ahayn wadalika tusaale kainu wuxuu ahaaday ka qowlihim ay ka qowlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen yaa nahiman waar kan mamanow yaa nahiman kan mamanow daci ka tag asharaha hamuun goranyada ka wain yakun hadii uu yahay ay huwa wain yakun hadii uu yahay almunaadaa kan lo dhawaaqaya macrifatan macrifa haddii uu yahay marifada oo mushtahiratan caan baxday falaa tunawin ha adigu hu ay almunaadaa munaadaha ha tanwiininin wadumma god oo bimacnaa bina bu ujeeda aakhirahu ay aakhira almunaadaa munaadaha aakhirkiisa taquulu waxaad odhanaysaa yaa sacdu waar sacadow ayaa saciidu waar saciidow wmilhu ay wmil hada miaali tusaalahan waxaa lamida tusaalaha almadkuuri la sheegay yaa ayuhaa kan kan alxamiidu madaxweynaha aho he unsurnade watansibu waad nasbini almudaafa mudaafka waad nasbini fi nidaai nidaha dhexdiisa ayaad ku nasbini wadalika tusaale kaainu wuxuu ahaaday ka qowlihim ay ka qowlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen yaa saaxib aridaai waar ka go'a watog yaa saaxib arida ka go'a markaa sheekhu waxau leeyahay haddii aad doontid munaadihii inaad u dhawaaqdid yaa ugu dhawaaq haddi ad doontid waa inti xuruftan soo sheegnay unde imisuu ka sheegay marka ya aya a ay haya imisuu ka sheegay shan muxuu ka tegey marka saddex buu ka tegey wa a ay intaasuu ka tegey ma saddexdaasuu ka tegey saddexdaa midi waa linudba wa mid labana baciidka ayaa loogu adeegsan jiray marka wuxuu ku leeyahay haddii aad dhawaaqiso horta yaa wax ugu dhawaaq ama ayaa ugu dhawaaq ama waxaad ugu dhawaaqda ama hamze ugu dhawaaq ama ay ugu dhawaaq ama ayaa dhe ama hayaa dhe waa xuruuftin wey intaas horena aynu tilmaanay yaabuna u horaysiiyo iyadu waa umulbaabo waxay gashaa kullu nida fi kulli nidaa bay gashaa waxay u caynowdaanaa ismullah marka loo nidaynayo iyada ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa gaar ahaan loo adeegsadaa mustaqaadkana laftiisana iyadaa loo adeegsada ayuha iyo ayatuhaana hadee loo nidaynayo yaabaa loo adeegsada yaabaa loo adeegsada waayo wax kale laguma maqal wax kale laguma maqal halkaa wuxuu kasii wadaa marka wuxuu yidhi nasbi oo tanwiini xilima hadii aad nakiro hayru maqsuuda u dhawaaqisid soo maad fahmin inta nakiro hayru maqsuuda haddii aad u dhawaaqisid yani iska tanwiini maxaanad odhanaysaa yaa nahiman dhade yaa nahiman nahiman maana tanwiini yaa waa xarfinida nahimana nakiratu ayru maqsuuda mansuba calaamata atun daahira mayna iska caddayn yaa nahiman sidaa u dhe nahimka la dhahdaa wuxuu u jeedayaa shadiid alxirsi fii alab dunya ka dadaalkiisu aad ugu daran yahay adduunyada daba raadcaynayo waya shadiidan shahwat alaklina waa la dhahdaa ka cunada aada ugu xiisa ya ninka khatarta kuwa baash ee amatad kuu furan yahay wey waana bifadxi awalihi wa kasri thaniyi nahim baa la nahim nahim baa waana ismu faacilo wuxuu ka yimiday ficilada laazimka farixa nahimo nahima daci sharha asharh bifatxi awali wathani waa masdaru ficilada laazimka ka fariixa wuxuu kuleeyahay dadaalka addunyada ad ku dadaalaysid ka tag ama darnaashaha jacaylka aad aad u jeceshahay cuntada waar iska ilaali buu kuleeyahy ku qanaa wuxuu ilaahay ku siiyey marka nahimi waa waa ka farixay la mid tahay nahima nahaman wa nahamatan sharihana waa la mid shariha yashrahu sharahan iyadna waa min baabi farixa wey waa isku mid markaa isku macno de sharahun waa mamanida nahimkuna iyadna waa manidu weeyaan ashar mamanida lafti markaa sharha dambe waa masterkii ka horena nahimkuna waa ismu faacil weeyaan ismu faacil weeyaan maxalu shaahidku uga socdaana waa yaa nahiminta weeyaan waa nakiro kayr maqsuuda nasbi buu kuleeyahy cid aad u dhawaaqaysa hadduu yahay macrifo macrifadii labay noqoni labadaas maxay ahaan jireen waa mufradka caalamka ah iyo nakirada maqsuudada mayna inta ahaan jirin ha tanwiinina tanwiinta ka ilaali waa mid labaad waxaad samaysaa aakhirkooga dami dami muxuu ujeedaa bimacnaa damo ku bine damo ku bine damaad ku binaynaysaa damadaasi xarakay noqon kartaa sida mufradka iyo jamcu taksiirka oo kale iyo jamcu anusaalim ama waxay noqon kartaa de waxa weeyaan xuruufay noqon kartaa sida aliftii iyo waxa weeyaan wawdi oo kale kolkaa haddii uu yahay munaadihii mufrad aan mudaaf ahayn mudaafna aan shabihin laakin macrifo uu yahay qabla nida oo calamku ku macrifoobey waa mufradka calamkaa ama macrifoobay dabadeed ku macrifoobay qasdi loo qastiyey iyo nido waa nakiradii maqsuudadahayde damaa lagu bininiya la tanwiinina maayo maxaad odhanaysaa yaa sacdu waad odhanaysaa waa mufradka calamki manayn ayaa saciidu xarfu nidiun buu ku bedelay mayna saxayn waa mufrad calama labaduba waxaa lamida buu yidhi yaa ayuha alcamiidu baa lamida yaa ayuha alcamiidu alcamiid waa xaqiiqa ahaana cidda loo dhawaaqayo waa ayuda weeyaan ayuda wey ayuda ah munaada nakire maqsuuda ayuda ayaa ah munaada nakira maqsuuda marka ayu hadii loo dhawaaqo waay waxaa laazimta u tambih baa laazimta ha u tambih ayaa laazimta iyadu waxaana lagu binaynaya markaa damaana lagu binaynaya lafdi keliya un bayna laasimtaa walow sifada ka dambaysa haba la tatniyeeyo ama haba la jamciyo oo eega tusaale ya ayuha alcamiidu alcamiidu sifay u tahay yay sifo u tahay ayuday sifo u tahay de haadaasina iyaday laazimaysaa haadaasina iyaday laazimaysaa oo yaadaasi waa xarfunide ayuna waa munaado waa nakire maqsuudaa fii maxali nasba ayayna taalla mabniyu ala dami haadaasi waxaa la ohanaya waa xarfu tambiih ayuhaa minha ku jirin waa xarfu tanbih alcamiduna waa maxay waa sifo oo ayubay sifo taa ka raacaysaa de mabniyun cala fi maal nasbile weyan laftigaaga la raacinaya laftigaagaa la raacinaya haddiged waxaad icraabi kartaa marka ya ayuha anabiyu ya ayuha arasuulu waad icraabi kartaa haddigedi cidda loo dhawaaqaya waa ayudaa nakiro maqsuudaa annabiyuda dambe iyo arasuuluda dambena waa sifo ayudu ay leedahay weeyaan munaadaha iskale munaadaha iskale haada ku jirtaana waa maxay hawtambi baa la dhaa ziyaado weeyaan ziyaado wey iyada haddaba laftigeega mid keliya laga dhiga walow sifadeeda haba la tasniyeeyo ama haba la jamciye yaa ayuha rajulaani baad iska odhan kartaa ayuha lmuslimuuna sooma tirahde ya ayusifadeeda jamc baad ka dhigaysa lakin iyada mid keliyun baad ulaazimaysaa laakiin taniif hadday tahay sifadan in la taaniifiya la doortaa sida yaa ayatuha nafsu lmumaina oo kale waka markaa halkaasi wuxuu kaga warmay sheekhu raximah llahu tacaala nakirada hayru maqsuudada ah kale oo uu ka waramay macrifada macrifadiina waxa soo gudagelaya mufradkii calamkii iyo nakiradii maqsuudadii وتنصب tansibu lmudaafa fi nidaa'i ka qawlihim ya saaxib aridaa'i halkana wuxuu kaga waramayaa wuxuu kaga warramaya muaafkii muaafkii waxa ka dambeeyey isaga loo idaafeeyey ayuu halkaa kaga warramay idaafadu ama e, waa idaafa macnawiya ayay noqonaysa ama idaafa lafdiyan way noqon kartaa marka idaafa lafdiya weeyaan idaafadan ya saaxib aridaa'i waa idaafa lafdiya mushabihin buu tusaalayn isaga mushabihin buu tusaalayn sida yaa rafiiqan bilcibaadi oo kale xaasilkuna waa maxay biictibaari afraadi marka la eego shan qaybood buu noqonayaa waa mufrad calama nakira maqsuuda nakira hayru maqsuuda mudaaf iyo shabiihu bilmudaaf mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada fa yubnayaani calaa maa yurfacaani bihi low kaana mucrabayni ama xaraka ha noqoto xaraka hadday noqoto waayo mufradki iyo jamcu tagsiirka iyo jamcu manusal ama xaraf ha noqoto xarafkuna waayo jamcu dakaru saalim iyo Eh, saddexda soo hadhay maxaa la samaynaya waa la nasbinayaa wey saddexda soo hadhayna waa la nasbinayaa arida waxa la dhahda maa yulbasu fi waa xagga jirka sare laga xidha ayaa la dhahdaa jamciisana ardiya lagu jamciya tasniyadiisuna waa ridaan baa la dhahdaa ridaawaanna waa la dhahdaa ka soco wuxuu yidhi wanaadi dhawaaq man ay alladii kii u dhawaaq tadcuu aad yeedhaysay adigu hu manka aad u yeedhaysay biyaa yaa ugu dhawaaq ow naadi ama ugu dhawaaq biayaa ayaa ugu dhawaaq ow naadi ama ugu dhawaaq bihamzatin hamze ugu dhawaaq ow naadi ama ugu dhawaaq biay ay ugu dhawaaq wain shita haddii aad doontidna jawaab shardigiibaa go-ane qulta waxabad odhan hayaa ayaad odhan wansib nasbi almunaadaa ka loo dhawaaqayo nasbi wanawin tanwiini almunaadaa ka loo dhawaaqayo tanwiini xilima id wakti tanwiini oo nasbi tunaadiyi aad u dhawaaqi adigu annakirata nakirada aad u dhawaaqi nakirada hayr almaqsuudati aan loo qasti ahayn wadalika tusaale kaainuu wuxuu ahaaday ka qawlihim ay ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen yaa nahiman kani mamanow daci ka tag asharaha asharaha hamuungoranyada ka tag ama asharaha mamanida ka tag ba iska ohan karta asharaha mamanida ka tag wa in yakun haddii uu yahay ay almunaada ka loo dhawaaqaya macrifatan macrifa haddii uu yahay macrifadaas mushtahiratan caan baxday waa mufradkii calamkiina kirada ayr maqsuudadii falaa tunawinha tanwiinin adigu hu-ay almunaadaha ha tanwiinin waduma god aakhira ay aakhira almunaadaha dami oo dama ku bine taqulu waxaad ohanaysaa taquulu waxaad ohanaysaa kolkaa dama ku bina kolka lagu leeya de damadi waxay noqonaysaa laba mid bay noqon in xaraka noqoto iyo iyada wixii xarakada naibka ka noqon jiray xuruufdiya taqul waxaad odhanaysaa yaa sacdu sacadow ayaa saciidu saciidow wamilu hada miaali tusaalahan waxaa lamida tusaale almadkuuri la sheegay yaa ayuha kan alcamiidu ee madaxweynaha ahow watansibu waad nasbini ey almudaafa mudaafki ayaad nasbin fi nidaai nidaha dhexdeeda ayaad ku nasbin wadalika tusaale kain wuxuade ka qawlima ka qawlilcarabi carabta qowlkoodi ay idhaahdeen yaa saaxib aridaai waar ka go-a saaxiibka وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلامي يا غلامي وجوزوا فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء والهاء في الوقف على غلامي كالهاء في الوقف على سلطانية وقال قوم فيه يا غلام كما تلو يا حسرتا على ما وجائز وجائز من أي بنان تايوي عند ذوي الأفهام كوا عقوش أي فهن ذو صاحبك أكتولا قولك أراه هذا أترادد يا غلامي أضون كيجيو يا غلامي أضون كيجيو wajawazuu waxay baneeyeen fatxata haadihi tani fadxeeda ayay baneeyeen tan alyaa-iyada ah wlwaqfa ay wajawazuu waxay baneeyeen alwaqfa joogsibay baneeyeen bacda fatxihaa ya-da fadxeega dabadeed lagu waqfiyo o lagu joogsado bilhaayi ha lagu waqfiyo walhaau ha fi lwaqfi waqfi dhexdii xaalada ay ku sugnaatay calaa ghulaamiyah lagu waqfiyo kalhaai ha lato kalhaai ay kaainun kalhaai ayay lamid tahay fi lwaqfi waqfi dhexdii xaal ay ku sugan tahay ha-daasi calaa sulطaaniyah lagu waqfiyo wa qaala qowmun qowm waxay yidhaahdeen fiih e yaa ulaami yaa ulaami dhexdeeda waxay yidhahdeen yaa ulaama bay yidhaahdeen tilaawatan bay yidhahdeen aqrin tilaawadaas oo midla tilaawatihim aqrintooda oo kale ah qowlahu tacaala allah subxaanahu watacaala qowlkiisa akriyeen yaa xasrataa calaa ma waa la ismiga loo dhawaaqayaay hadii uu yahay ismi saxiixu laakhira loona tiiriyo ya loo yaqaano yaa mutakalimka idaafadaasina waa idaafa maxda ama idaafa macnawiya lix luqaa ku banaan mutamiimid aan kusoo qaadanay waxba sooma waxaaday kuma jira sheikhow maxaan idin idhi ismiga loo dhawaaqayaa hadii uu yahay ismi saxiixu laakhira loona tiriyay yaa lmutakalim lix luqa ayaa ku banaan lixdaasi luqa sheekhu afar buu ka sheegay ta koobaadi waa xadfulyaa iyo ada daaqada ka saar yada iska go kasraana lagu kaaftoomaya waa taba ya ulaami weeyaan ya ula ah, muxuu ku harkan yeesha eh, صaxiix ya ulaami bu ma qawlka ya ulaami kuma odhan annaga ya ulaamu bu leeyay ya ulaami weeyaan marka maxaa la sameeyey luqada horeysa waa maxay waa xadful ya yadii in daaqada laga saaro iktifaan canha bilkasra hoos dhiganaana lagaga kaaftoomaya maxaa la odhanayaa ya ulaami mudaaf ilayhigiiya mutakalimka ahaa baad goysay maxaanad kaga kaaftoontay kasrada maxaa lamid a ah? yaa cibaadi fattaquun aayadda qur-aankiina waa la mid ta labaad ihbaatulyaai saakinatan yadii baa la sugayaa iyada oo reeban naadimku waa sheegay muxuuna yidhi yaa ulaami yaa ulaami mayna saxayn waayahay labada luqo labada luqoba sheekhaa sheegay labada luqaba sheekha ayaa sheegay ta saddexaad ta saddexaad yaa hulaami hortay iraabteed waa iska fududayde yaa waa xarfunida hulaamina waa maxay waa munaada hulaamina waa munaada waana mudaaf mansuuba calaamatu nisbihi fatxatun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalimiin maxduufati ijtizaan canha bilkasra mayna iska basidayn idinkaa sharax kasii raaraacan doona insha allah manaca mid yustaqal maal bxarakati munaasaba walaa mudaafu ya mutakalimiin maxduufati ibtidaan canha bikasra fi maxali jirin mudaafu ilayhi iska basiidka wey yaa ghulaamiina de iyadoo iska garanaysaaba iyadu mayna basiidayn ay fududa iyadu horead u celaabi jirta intaa ta saddexaad taxriikulyaai bilfatxi yadii fatxa xarake yadii un fatxa xarake sheekh ya ghulaami miya yaduma fatxa la xaraganiya ya ghulaamiya aayad quraan maxay ahayd ya cibaadiya ya cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim ya cibaadiya waa luqadii misaad saddexaad sawma waa yahay ta afraad ta afraad halkaa daba eg halkaa wuxuu niri kolkuu halkaa socday walwafa bacda fatxiha bilhaai buu yidha soo ma aragtaan ya ghulaamiya ya ghulaamiya marka aad leedahay ya ghulaamiya haadaana waad keeni kartaa oo hadaas waa maxay waad ku waqfiyaysaa haadaasi waad ku waqfiyaysaa luqadan hawsagti ayaad adeegsanaysaa maxaanaad ilaalinaysaa fatxadii yadaad ilaalinaysaa fatxadii yada saarnayd ku ilaalinaysaa ya ghulaamiyaha baad marka sida hayru nidaaba aad u odhanaysid marka nidaha hayrkiiba loogu waqfiyayo hawsagti ee la halaka canii sulطaaniya marka haadaasi maxaa lagu xifdiyayaa lagu ilaalinayaa fatxada lagu ilaalinaya intaasina intaas ku baraarujiye ta afraad yadi waxaa loo bedelaya alif yadi lifteed maxaa loo bedelaya alif baa loo bedelaya intaa loo bedelay xarakada iyada ka horeysay fatxo waayo yada maxaa ka horreeyey dee kasraa ka horreyn jirtay yadii alif baynu u bedelana inta xarakadii ka horeysay yadana loo bedelay fatxo maxaad samaynaysaa ya ulaama baad ohanaysaa marka maxaad ohanaysaa ya ulama baad ohanaysaa ya ula ma baad odhanaysaa sida yaa xasrataa oo kale yaa ghulaama saasaad odhanaysaa waa yahay marka yaa ghulaama yaada iska xarfinidu may noqonaysaa de ghulaamana waa munaada mansuba calaamatu nisbina fatxatu muqadarat calaa maa qabla ya lmutakalimi almunqalibati alifan bacda qalbi lkasrati fatxatan limunaasabati alif manaca min duhuriha ishtiqaal maxal bixarakati lmunaasaba ghulaama mudaaf aye ya mutakalimi munqalibati alifan litakfiifi fi maxali jarin mudaafu ilayhi baa la odhanaya icraabkiisina waa iska basid wey ya ulaama marka alifta waa maxay alifta lafteeda damiir mutakalim noqday maanta fi maxali jirbin mudaaf ilay taala way ku googaleystaan waxay dhahdaanba waxaad sheegtaa alif dhacday mutakalim u dhacday maxalujarna taala ayaa caaliman laxaad shawaariiqu nuurihi cala ljawi xata da'a kulu janaabihi فما آلف جاءت ضميرا تكلم ومجرورة فاصمح برد جوابه و جواب وxuu yihi أيا سايدا xزل مكارم جملة ولا زالت الألغاز تسمو ببابه أيا xاsرة بالباب جاءت مجيبة تنادي أنا مبdين لكشف نقاaبه wa alfta xsrta lagu jirta intaas ku uri luqada shanaad waa qalbulyaai alifan aliftii waxaad u bed yadi waxaad u bedeshaa alif aliftiina go ijtizaan canha bilfatxa fatxaanad kaga kaaftoomaysaa fatxaanad kaga kaaftoomaysaa maxaad odhanaysaa yaa ghulaama ka waran sheekh yaa ghulaama aliftii yadi maxaynu u bedelnay horta yaa ghulaama so yadi waxaynu u bedelnay alif aliftiina waynu goynay aliftaasi aynu goynayna maxaynu ka kaaftoonnay fatxadan aynu tusinaysa dee yaa ghulaama ya qawma ya aba ya umma ya xasrata aayar baad saas ka odhanaysa marka ya waa arfinida ulaman o minaada mansuub alamat nisbina fatxat muqadarat cala maa qabla ya lmutakalimi almunqalibati alfa maxdufata ijtidaan canha bilfatxa waa iska basiid luqada lixaada u dambaysa waa xadfulyaai yadii baa la goynaya iktifaan canha biniyati idaafa idaafe niyadeed baana laga kaaftoomaya akhirkii munaadahana waa la godaya oo nakiro maqsuuda ayaa waxa weeyaan lagu shabahaya maxaana loo odhanaya ya ummu ya gulaamu ya abu marka lixda luqo ayaa ku banaan ismiga munaadaha ah ee saxiixul aakhirka ah ee loo idaafeeyey yada loo yaqaano yaa ulmutakalimka kitaabkii mutamiimadiina intaa hore inugu soo marnay culimay waxaad ka warantaan haddii uu yahay ismigaasi ismi saxiixul aakhira yaa ulmutakalimna loo idaafeeyey kuwaha weeyaane waxaad ka warantaan ya mukrimi iyo ya daaribi idaafadaa horeynu soo marna maxay ahayd idaafa maxday ahayd waxa idaafadeedu litakfiif ay tahay hadii ya mutakalimka loo idaafeeyo maa imise luqa ku banaanaanaya sida ya mukrimi ya daaribi oo kale laba luqo keliya ku banaan ya daaribi ina sidaa u tirahdid iyo ina tirahdid ya daaribaya oo saa ufadxisid labadaasaa ku banaanaanaya waxaad ka warantaa munaadaha waxaynu nii saxiixe hadduu muctalulaakhir yahay ka warrama isagoo muctala loo idaafeeyey yani maxaa la samaynaya fatxun baa ku banaan ya fataya ya fataya ya qadiya saasaad odhanaysa haddii uu noqdo lafdiga ab iyo umna ka warama lixdaa luqa waxaa loogu daraya shan luqaa loogu sidariyo koob iyo toban luqaa ku banaan intaba mutamimad waynu kusoo marnay ka soco wa jaa-izun mid ay banaan tahay wey cinda dawi lafhaami jamcu fahmin ba afhaam lagu jamciye cinda dawil afhaami kuwa fahnada u saaxiibka agtooda qawluka odhaahdaada yaa ulaami atiraadid ya ulaami ya ulaami atir ya ulaami ayaa banaan ya ulaami ya ulaami waa labadii luqad ku jiray wajawazuu way baneeyeen carabi fatxata haadii tani fadxeega ayay baneeyeen tan alyaai eeyaada wal waqfa bay baneeyeen bacda fadxihaa fadxeega dabadeed lagu waqfiyo bilhaai ha lagu fadxiyo walhaa u ha fi lwaqfi waqfi dhexdii xaalada ay ku sugan tahay calaa ra'yi siibaweyhi mubtada waa laga xaalayn karaa calaa ghulaamiya walhaauha fi lwaqfi waqfi dhexdii xaalad ay ku sugan tahay calaa lagu fadxiyo kaainun kalaayiha ayay lamid tahay fi lwaqfi waqfi dhexdii xaalad ay ku sugnaatay calaa suldaaniyaha lagu waqfiyo wa qaala waxay yidhahdeen qowmun qowm waxay yidhahdeen fiihi fiihi ay fi ya hulaamide ya hulaami dhexdeeda waxay yidhahdeen ya ghulaamaa bay yidhahdeen o oh, yadi bay alif u bedeleen kasradina fadxay u bedeleen kamaa talow tilaawatan akrin tilaawadaasoo mila tilaawatihim akrintooda lamid ay akriyeen qawlahu tacaala qowlka allah uu yidhi yaa xasrataa ma yaa xasrataa waxaa loo bedelay yadi baa loo bedelay maxay alif kasradiina maxaa loo bedelay fatxo waxadfiyaa yajuusu fi nidaai ka qawlihim rabi istajib ducaai wain taqul ya hadihi aw yada faxadfu ya mumtanicun ya hada halkan sheekhu raxima llahu wuxuu kaga warramayaa mawaadic ay bannaan tahay xarfunidihii in la gooyo iyo mawaadic ay mamnuuc tahay in la gooya labadaas wuxuu baraarujinaya wuxuu yidhi waxadfu ya ya goynteedu yajuusu waa bannaan ay huwa xadafkaasi fi nidaai nidaha dhexdeeda ayuu ku banaan yahay wadalika tusaale kain wuxuu aday ka qowlihim odhahdood ay idhaahdeen rabbi yaa rabbi rabbiyow istajib aqbal ducaai ducadayda allow i aqbal wa in taqul haddii aad tidhaahdid yaa haadihi taniyay yaa haadihi tanay haddii aad tidhaahdid ow yaa da ama kanow haddii aad tidhaahdid faxadfu yaa yaa in la gooyaa mumtanicun mid mamnuuca oo reebtoon weeyi yaa haadaa kanow marka mawaadic waxaa jirta yaada in xarfunidihii in la gooya ay banaan tahay iyo mawaadic ay mamnuuc tahay waxa weeyaan in la xadfaa waa umulbaab xadfu yaa buu le ya keliyuu soo qaate ya keliya ayuu soo qaatay marka wuxuu ku leeyahy iyadu waa umulbaab wahum yatawasacuuna fi lummahaati ma laa yatawasacuuna fi gayriha waad isaa odhan jireen rabi stajib ducaay waxay ka dhigan ya rabbi waxaa lamida yusufu acrif can hada yusufu ya yusufu waxaa lamida rabbana laa tuzi quluubana waxaa lamida sanafruqu lakum ayuha thaqalaan kuwaasoo dhan xarfunidihii waa ka wada go-anya waana ya waana umulbaab weeyaan meelaha ay mamnuuca tahayna sideed meelood buu ku tiriyaa ibnu hishaam kitaabkiisa tawdiixa ee ku sharxay sideeddaasi waxaa ka mid ishaaraha in laga gooyaa banaanaan mayso andihi iyo tha iminka waa gabadh iyo nin baa loo adeegsanaya haddii ismu ishaare loo nidaynayo in la xadfa ay banaanaan mayso kolley mawaadic kalena hoostu idinka tirinaya idinkaa si akhrisan doona shuruuxdaa dambana waan ugu tegi doonaa insha allah waxadfu yaa yaa goynteedu yajuusu waa banaan yahay ay huwa xadafkaasi fi nidaai nidaha dhexdeeda ayuu ku banaan yahay wadalika tusaale kaain wuxuu aday ka qowlihim odhaahdooda ay yidhaahdeen rabbi yaa rabbi rabbiyow istajib aqbal ducaai ducadayda wa intaqul haddii aad tidhaahdid yaa haadihi taniyay ow yaada ow yaada yaa haadihi taniyay ow yaada amase kanow haddii aad tidhaahdid faxadfu ya waa jawaabkiiye faxadfu ya yaa goynteedu mumtanicun mid roobtan weeye ya haada kanow way kaa reeb doonta yaad yaa isku goynin baabu tarkiimi wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu ilayk